الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله المسلسل wuxuu ka mid yahay laطaa'if اlisnaad allatiifa اlأulى waxaan ku soo maray aلsanad اlcaali wالnaazil alcaali wاnnaazil min lataa'if اlisnaad bay ka mid tahay almusalsal baa ka mid ah musalsal waxaa la yidhaahdaa fi tacriifihi luqatan ismu mafcuul weeye oo min asalsala ayaa laga keenay asalsala wahiya salsalana waxaa weeye itisaalu shayi shay la xiriira bishay shay kale inuu shay shay kale la xiriiro yaa salsala la yidhaahdaa wa minhu halkaasaa laga keenay silsilat lxadiidi silsilada birta ah silsilada birta ah ee saa iskuu xidhan ee isgashan ee mid walba xalaqo walba xalaqada kale ay ku xidhan tahay halkaasaa looga keenay oo magaca saasaa loogu bixiyey waxaa silsilad loogu bixiyey itisaalu shayi bishay bay soo gashay waa shay shay la xiriira birihii baa saa iskugu xiran iskugu dhegan saa iskugu xiriira iskugu wareegsan wa kaanahu marka musalsalkii xadiidka maxaa loogu bixiyey buu soo wadaa wuxuu leey wakaanahu sumiya musalsal waa isagoo loo loo bixiyey musalsal wakaanahu ayilmusalsal waa isagoo sumiya loo bixiyey bidaalika magacaas lishabahihi ekaanshihiisa daraaddeed bisilsilati uu silsilad u egyahay xaggee uga egyahay waju shabha muxuu yahay silsilad iyo musalsal udhexeeya min naaxiyati alitisaali xagga xiriirka iyo wtamaathuli isku ekaanshaha bayna alajzaa'i qeybaha kale ay ka kooban tahay ay isku eg yihiin ayaa silsiladii iyo musalsalka ay iskugu shabaheen xadiidkan musalsalka soo socda <clears throat> ama xaal ama sifa ama riwaaya ama raawi waxay ahaataba xaaladihiisu way isku eg yihiin qowlkii bay iskaga eg yihiin sifadii bay iskaga eg yihiin ficilkii bay iskaga eg yihiin siday silsiladuba isku egta min naaxiyati litisaali bay iskaga shabahaan iyo wtamaathulu isku ekaashaha iyo tashaabuha bayn alajzaai ajzada xaggeeda ay iska shabahayaan o juz walbaba juska kaleu shabihi kadalika almusalsal musalsalka waa sidaas oo kale ba isilaaxan musalsal waxaa lagu dhahaa isilaaxa culamaau lxadiid huwa musalsal waxaa weeye tataabucu rijaali isnaadihi xadiidka sanadkiisa rijaashiisa inay israacraacaan calaa sifatin tilmaan ay isku raacaan aw xaalatin xaalo ay isku raarraacaan lilruwaati u sugnaatay xaaladaa ama sifadaasi taaratan mar walilriwaayati riwaayada matnigaa u sugnaatay taaratan mar ukhraa kale marka waa tilmaan ama xaalad raawiga uu la imaanayo ama meel riwaayadaba laga helayo israraaca sifadii bay isku raacayaan xaaladii bay isku raaraaci ama raawigii bay ka socotaa xaggiisa riwaayadaas israacday mxuha sifada iyo xaaladaa israacday ama riwaayada laftirkeedii matnigiibayba ku dhacaysaaba inoo imaan doontaa waxaaso dhan mithaaladu kugu caddayn doonaa arrimahaas sharxu tacriifi tacriifkaasi uu musalsal noo tacriifiyey sharxiisa <clears throat> musanifku waa noo sii faahfaahinayaayo inaan si fiican ufahnu rabaa waa tacriifiyey tacriifkii buu sii sharxayaa ey ana almusalsala macnuhu waxaa weeye musalsalku huwa maa tawaalaa waa wuxuu u xiriiro ruwaatu isnaadihi sanadkiisa ragga warinayaa isxiriiray oo waxbay isku xiriireen maxay isku xiriireen oo ku xiriirsan yihiin waxay ku xiriirsan yihiin calaa calaa maa yati wax soo socda sidan soo socota yay isku raaraacayaan ruwaadda xadiidka ko ama alif alishtiraaku waxay ku wadaagayaan fii sifatin waaxida hal sifa ah liruwaati ruwaadda xaggeedi ruwaadda oo dhan ba hal sifa isku raaci oo ku wadaagi ba awil ishtiraaku waxay ku wadaagayaan ruwaaddii fii xaalatin waaxida hal xaalo ah oo lahum ruwaadu ay leeyihiin aydan sida sifada oo kale ay isku raaceen jim awil ishtiraaki waxay ku wadaageen ruwaadii fii sifatin sifa waaxidati keliya oo liriwaayati riwaayada xaggeeda ayay maanta sifada gashay sifadan israaraacaysa waa matnigii iyo riwaayadii ama mae waa raawigii laftirkiisi raawi oo sanadka sanadka ku jiray yaa sifa la imaani kii kale uu ka warinayana waa ku raaci kii uu ka warinayana ku raaci xaaluu la imaani kii kale waa ku raaci xaaladii ama mahe riwaayadii iyo matnigii bay xaaladan ama sifadan ku jirtaayo sifada ayada ee matnigaa ku jirta ayaa marka musalsalku ku imaanaya waa kii ku dhihi jiray saaxiibulbayquniya isagoo soo koobaya musalsalun qul maa calaa wasfin ata saasuu ku yidhi calaa wasfin wasfigaa ama ficli ama qawli xaalo ama sifa arrimahaas o dhan kan marka kuu faahfaahinayaayo isagoo badan buu kuu sheegaya hadalkii anwaacuhu musalsalka anwaacdiisa iyo qeybihiisa yatabayanu waxaa caddaanaya min sharxi tacriifi tacriifka aan soo maray sharxiisa waxaa kaaga caddaaday ana anwaaca almusalsali xadiidka musalsalka anwaacdiisu halaathatu saddex nooc inay tahay saddexdaa nooc inay tahayna waxaan ka fahamnay tacriifkii iyo sharxiisii baan ka fahamnay maxay tahay saddexdaa noocoo musalsalku u qaybsamayo hiya saddexdaas waxaa weeye almusalsalu musalsal iyo israac raacid biaxwaali ruwaati ruwaadda axwaashoodii iyo xaaladahoodii baa israaraacay wuxuu xaalad ku magacaabi doonana wa arki doona wlmusalsalu nooca labaad waxaa weeye israaraacido bisifaati ruwaati ruwaaddi sifaatkoodii baa israaraacay xaalada iyo sifaduna waa isku dhowdahay wlmusalsalu wey midka saddexaad nooca saddexaad bisifaati riwaaya taa horda ruwaad bay ayd ruwaad raawigi buu ahaa tanna maxay tahay riwaayadii sifaadkeedii baa israaraac ka yimid wa ilayka waxaad u imaataa buu kuleeyahay oo qabsataa fii maa yali waxaan soo socdaa bayaana haadihi lanwaaci anwaacdaa saddexda ah cadayntooda ayaa halkan soo socota lagugu sheegi doonaa oo maxay tahay saddexda nooc almusalsal biaxwaali ruwaat wاlmusalsalu bisifaati الruwaat wاlmusalsalu bisifaati الriwaaya saddexdaa nooc oo cadcad oo faahfaahsan maca alamhila ah tamhiil iyo mithaalin ay la socoto oo si fican u fahmi ko almusalsalu bixaali ruwaad bal hata ku bilow ruwaadii oo xaaladoodii israaraacday oo isku xidhiidha oo isku si ku imaaday waa axwaalu ruwaad marka ruwaadda xaaladiisa laga hadlaayo ama raawiga xaaladiisa ama waa qawli ama waa ficli ama qawli ficli isku darmatay wey saddexdaasu marka ku keeni doonaa waa musalsal biaxwaali ruwaadi baa saddex usii qaybsantay kadib wuxuu gelayaa almusalsalu bisifaati ruwaad oo ba ah almusalsalu bisifaati riwaaya oo jima saddexdaasu marka ku keenaya waa ijmaal uma tafsiil tafsiilkaa asaga ahaa tafsiil iyo furuuc siileh furuucdaasa amhilay waxba siileh marka u faafahina si fiican bu ufafahinaa sheekhu jazahu llahu khayran almusalsal waxaan ku bilowaynaa biaxwaali ruwaati ruwaadda axwaashoodii oo musalsal iyo sifaad isku eg eg laga helay wa axwaalu ruwaati ruwaadda xaaladahoodu marka laga hadlaayo horta imaa qowlun aqwaalun ama waa aqwaal wa imaa afcaalun ama waa afcaal wa imaa aqwaalu aqwaaliya wa afcaalu macan wada socotay noqonaysaa waxaa raawiga markuu israacayo xaaladihii israacayso aqwaashii baa israaraacday qowl buu raawigan ku hadlay kana waa ku raacay ardaygiisi ardaygiisi kana saasay isku raaraaceen maya ficil buu sameeyey ardaygina waa sameeyey kii kale waa sameeyey musalsalan bilafcaal waay ficilkuna waa xaalad maahe qowle ficil buu intu raawi isku daray yuu ardaygiisina ku raacay waa saddexdaas horta xawaalu ruwaad u qaybsami saddexdii marka waa mid walba maca tamthiil almusalsalu midkii musalsalka ahaa ee tataabuc iyo israarraacin laga helay biaxwaali ruwaati ruwaadda axwaashooduna ay isu raaraaceen axwaashii alqawliyati ah, axwaasha maanta waa axwaalu ruwaad ko wuxuu ka sii yahay aqwaal ila axwaalu ruwaad ba wuxuu uqeybiyey aqwaal iyo afcaal ama ayadoo wada socotaba marka musalsal biaxwaali ruwaati alqowliya haddana si ah mithlu xadiidi mucaadi ibni jabalin radia allahu canhu mucaad ibnu jabal radia allahu canhu xadiidkiisibaa u miithaalah ana anabiya sala allahu alayh waaalih wasalama qaala lahu mucaad wuxuu ku yihi yaa mucaad mucaadow inii uibuka inii uxibuka waan ku jeclahay faqul waxaad tidhaahdaa fii duburi kuli salaatin salaad kasta gadaasheed allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika dheh fiiri yani maxabada waxay keeni atanaasux an yuxiba almaru liakhiihi ma yuxibu linafsi baa ka dhalan marka la marka wuxuu yihi waan ku jeclahay waana sifo fiican oo suna nabawiya qofka qofku jecel yahay inuu u sheego yaa mucaad inii uxibuka horta waan ku jeclahay faqul waxaad tirahdaa marka fii duburi kuli salaatin salaad kasta gadaasheed cumuum bay faa'iideen waad aragtaa kullude salaad oo nakira allaahuma waxaad tirahdaa ilaahayo waa cinii igu kaalme kaalmahada aan helo maxaa yeele qofku naftiisa waxba lama imaan karo walaa takilnii ilaa nafsi darfata cayn baaba lagu ducaystaaba wa qofkiis darfatu cyn waba lama iman karta adiga <clears throat> hadduu ilahay ku kaalmeyn wamaa tashaauna ilaa an yashaa allahu oo kale wey allahuma acinii ii kaalmee calaa dikrika dikrigaada iu kaalmee inaad noqoto min adhaakiriin allaha kathiira aad kamid noqoto cawn iyo kaalmo ilaahay iyo waafajin allah lagu helaa iyo ilaahay bari acinii calaa dikrika dikrigaada igu kaalmee sabaqa almufariduun waa kuu nabiga dhihi jira alayh الsalaatu wasalaam dhaakiriinta lagu jeedaa <clears throat> wa shukrika shukrigaadana igu kaalmee wixii nicmahooda isiisay oo idlinan ku shukriyana igu kaalmee wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda iyo wanaajinteedana igu kaalmee xusnulcibaada waxaa loola jeedaa in la helo labadii shardi ee asaasiga ahaa oo almutaabaca walikhlaas aheed ayukum axsanu camalanti aswabuhu wa akhlasuhu ayuu ku fasiray fudayl ibnu ciyaad wa xusni cibaadatika marka cibaadadaada inaan hagaajiyo ilah igu kaalmee qofkan wuxuu ka tegay malahaba hadduu dikrigii la yimaado shukrigiina la yimaado cibaadadiina hagaajiyo qofkaasaga wax ka maqan ma male shekh islam ibnu taymiya aad buu xadidkan u sharxaa oo oga hadlaa qiimihiisana u muujiyaa faqad tasalsala haddaba xadiidkan asaga waxaa israar raacay biqowli kullin mid kasta hadalkiis oo min ruwaatihi ruwaatilxadiidi ragga warinaya kamid a ay isku raacraaceen wa ana uxibuka waan ku jeclahay faqul halkaa waxaad tidhahda allahuma acini calaa dikrig wa shukrig nabiga soo mucaad kumudhin mucaadna ardadiisiibu u sheegay oo yidhahda waa ku jeclahay saadheh ardayga mid walba saasuu ku yiri inii uxibuka faqul allahuma acinii calaa dikrik marka musalsalun biinii uxibuka faqul fi dubur isaasay musalsal ku tahayba wasfigaas arrintaa ayadana waa xaalad xaalad maxay kasii tahay qowl wey haddana ayb almusalsalu biaxwaali ruwaat ruwaadda xaaladahoodii oo israarraacay haddana alficiliyati ee ficilka ku saabsaneed mithlu xadiidi abi hurayra oo kale weeye radia allahu canhu qaala shabaka biyadaya labadeeda gacmood waxaa isdhex gelgeliya tashbiiga waa gacmaha faraha farahasaa loo dhexgeliya tashbiig la yihahda culeyma gacantayda bu nabi farihis dhexgeliy abulqaasim baa dhexgeliyayoo faqaala sal l slam wuxuu yidhi khalaqa allahu alarda ilaahay ardada wuxuu abuuray yowma sabti maalin sabti u abuuray faqad tasalsala xadiisna isaga wuxuu isu raaraacay bitashbiiki kullin mid kasta oo min ruwaatihi xadiidka dadka warinaya kamida ah inuu isdhexgeliyo biyadi man rawaa canhu qofka uu ka warinayay gacantiisa u dhexgeliyo arday walba oo faraha la geli markaas wuxuu leeyahy khalaqa allahu alarda yowma sabti haka musalsalu bitashbiik baa la yihahda iyadana waa ficil thalithan almusalsalu biaxwaali اruwaat ruwaadda axwaashoodii oo israarraacda alqawliyati ka koobneed qawli iyo walficliyati ficli macan oo wada jira hadda xaaladii raawiga qawliyo ficil buu isku darsaday ardaygiina waa ku raacay mithlu xadiidi anas weeyaan oo qaala uu yihi anas qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh waslm nabig wuxuu yihi laa yajidu اlcabdu addoonku ma helaayo xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa daaqa dacmu liimaan waa kii dhihi jira nabiga alay salaam man radya biاllahi rabaa wa bilislaami diina wa bimuxamedin rasuula waa kii nabiga alayh salaam dhihi jiray markuu ka hadlaya xalaawat aliiman halaathu man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddexdii marka kii sheegay nabiga alayh salaam marka tanna waata iyaduna waxyaalaha marka xalaawat aliiman lagu helo waa badan yihiin laa yajidu lcabdu xalaawata aliimaan ma helaayo xataa yuumina bilqadari ilaa qadarka uu ka rumeeyo khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi shartiisa xulwihi macaankiisa iyo wa murihi kharaarkiisa ilaa uu ka rumeeyo qofka iimaanka xalaawadiis ma helaayo mar walbaba fii qalaq qalaq iyo argagax iyo jazac iyo walbahaar iyo qariska tuur iyo inuu isgowraco isdilo waxaana ka dhalanaysa markay musiibo ku dhacdaba laakiin hadduu qadarka rumaysan yahay khayr iyo sharba qofkan asaga wuxuu leeyahay waxaan wax la qoray anoon lay abuurin ba ilahay qoray waan ku sabraya sabrkuna natiijada iyo amaradaasa laga helaa wabashir saabiriina buu soo gelaya nacam marka xalaawat imaan waxaa hela o dhadhamiya qofkii rumeeya qadarka khayrkiisa iyo shartiisa xulwihi macaankiisa murihi khalaarkiisa markuu saa nabiga yihi alayh salaam yuwaqabada rasuul lahi sal slam wuxuu qabtay calaa lixyati garkiisa garksliyatu nafsi wey garkiisiibuu qabtay markaasuu qaala yihi aamantu bilqadari nabiga alay slam hadalkood aamantu biqadri khayrihi wa sharihi xulwihi wa muri xadiidka halkaa horu ku haray laa yuminu laa yajidu cabdu xalaawat iman xata yumin biqadri khayri wa shari xulwi wa muri buu ku dhamaaday inta dambna waa musalsal markuu nabiga xadiis saxaabada u sheegay yuu garkiisa intusaa u qabtayba wuxuu yihi aamantu bilqadr khayrihi waan rumeeyey khayrkiisa wa sharihina waan rumeeyey xulwihi macaankiisa wa murihi waan rumeeyey si aad xalaawat iman u helahday marka tasalsala xadiidkan wuxuu isku raaraacay biqabdi kuli raawin raawi kasta inuu qabto min ruwaatihi ruwaadda xadiidka warinaysa kamida calaa lixyati garhkiisa intuu saa u qabto waa ficilkiie wa qowlihi udana yidhaahdo qowlkiina aamantu bilqadari baan rumeeyey khayrihi wa sharihi xulwihi wa murihi marka xadidka wuxuu isku keensaday musalsal biaxwaali ruwaad oo ka kooban qowliyo ficilo wada socdaba saddexdaa marka waxaa la isku yidhaahdaa almusalsal biaxwaali ruwaad almusalsal biaxwaali ruwaad ayadoo qawlia ah, iyo ayadoo ficlia ah, iyo ayadoo qowliyo ficil iskugu jirta saddexdaas usii kala baxayaan maca tamhiilla waa ka artaa ba nooci labaad ee musalsalka almusalsalu bisifaat ruwaat axwaal bay taa hore tanna waa sifaat wax weyna udhexeeya maba jirta saad arki doonto wa sifaat ruwaati ruwaadda sifaadkoodu ima qowliya inay tahay yaduna qowl wa ima ficiliya inay tahay ficil mid loo nisbeey ko almusalsalu xadiidka musalsalka israaraacay iskuna raaraacay bisifaati ruwaati alqowliya ruwaadda sifaadkooda qowlka ku saabsan waxaa weeye mithaalkiisu mithlu lxadiidi lmusalsali xadiidkii musalsalkahaa ah isla raacay biqiraa'ati suurati safi suuratu saf akhrinteeda isku raaraacay faqad tasalsala wuxuu xadiidkaas ku raacay suuratu saf akhrinteeda ku saabsan biqowli kuli raawin raawi kasta hadalkiisa uu yidhaahday faqara'ahaa fulaanu baa noo akhriyay haakada sidaas ayuu yihi faqara'ahaa fulaanu haakada nacam marka xadiidku waxaa weeye alimaam tirmidi fi sunanihi buu saaray bayhaqi fi shucab اliimaan wa gayrihi min alkutub baa lagu soo saaray min xadiidi cabdullahi bnu salaamna wey aisraaiili cabdullahi bnu salaam wuxuu leeyahay cabdullahi bnu salaam masjidka nabigaan fadhiisanaa anagoo mudaakaraynayna natadaakar markaasaan waxaan idhi low naclamu aqrabu اlcibaadati ilى اllahi la camilna cibaado ilaahay loogu dhawaado midda loogu dhawaasho badan ya hadaan ogaan lahayn waan ku camal falin waan samayn lahayn markaasa waxaa soo degtay bismi اllahi الraxman الraxim sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi wa huwa alcaziizu اlxakiim ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun ayada soo degtay marka marka nabigaa saa ku akriyay saxaabadu ku dul akriyey cabdullaahi bnu salaamna ardadiisu abu salama uu kamid yahay ku dul akriyey abu salamana ardadiisi buu ku dul akriyey musalsal marka suuraddii oo lagu akriyo ardadii lagu dul akriyo sidaas faqara'aha fulanu qara'aha fulanu waqara'aha fulan saas wey marka sifat lqira'a wey <clears throat> sida loo akriyey marka waxaana la yidhaahdaa musalsalka nooca musalsalka marka laga hadlaayo alimaamu sakhaawi iyo ardaygiisi xaafid ibnu xajar labadaba waxay yidhaahdeen waa afdal anwaaci lmusalsali wa asaxiha xataa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi asax anwaaci lmusalsal fi dunya adduunyada musalsal midka ugu asaxsan waa musalsalkan uu leeyahy suurat saf uu nabiga alay slam ku akriyey saxabadana saa akriyeen faqara'aha fulan fuqara ay iska wada gaareen midka ugu asaxsan wey addunyada buu xafid ibn saasoo saa qabaa nacam ayib hada waqad qaala alciraaqiyu ciraaqi wuxuu yidhi alimaam alciraaqi sheikh xaafid ibn xajar weeyaan wa sifaatu ruwaati alqawliya ruwaadda sifaatkooda qowlka ah iyo wa axwaaluhum axwaashooda alqowliya ee qowlka iyaduna ah mutaqaaraba waa isku dhowdahay bal mutamaathila waaba isku midba isku mithli wey mutamaila waa isku mili lababa kala saari karaba alqawliya walficiliya waad arta hadda waxaa ujeeda cafan labada alqawliya isku yihi lakin midna sifa lagu magacaabay midna xaaladba lagu magacaabay adigaba ufiirso mid walbaba waxaa weeyaan waa wax lagu hadlay ayay kala yihiin axwaalu ruwaati alqawliya ya mucaad inii uxibuka qowl bay ahayd tanna waxaa weeyaan sifaat ruwaati alqawliya qira'at nabiy sal slam suurat safi wa qira'at cabdullahi bn salaam asafi wa qira'at abu salama asafi wa qira'at kuli raawin oka saa suurat safi u akriyay waka marka waxuma kala duwanin kuleeyahy laba almusalsal bisifaati ruwaati alfaaciliya musalsalka xadiidka la yidhaahdo sifaadka ruwaadda ay isu raaraaceen ee haddana ficliga ku saabsan kaitifaaqi asmaai ruwaati ruwaadda asmaadoodii oo iswaafaqday wey maanta waa sifo sifaat ruwaad oo haddana ficli ah sida itifaaq asmaai ruwaad ruwaadda asmaadooda waa iswaafaqday kalmusalsali balmuamd muxamadiina muxamadiin baa muxamadu can muxamedi qaala muxamadu qaala muxamadu kulu muxamed yarwi can muxamed naam ayib ah, aw itifaaqi sifaatihim ruwaadda sifaadoodii oo iswaafaqday weeyaanoo kalmusalsali waa xadiidka musalsalka isku raaraacay oo kale bilfuqahaa'i biriwaayati اlfuqahaa'i fuqaha werintood aw ilxufaa'i biriwaayati اlxufaad ayuu isku raacay aw itifaaqi nisbatihim nisbada ruwaada oy isku waafaqeen dhammaantood isku nisbay noqdeen isku nasab bay noqdeen nisbada ama beled buu noqdaa ama nasabka qabiilkaa buu noqdaa kalmusalsali sidii musalsalkii oo kale bidimishqiyiin dimishqiyiin ayuu xadiidku sanadkiisa noqdo aw ilmisriyiina uu noqdo misriyiin sanad baa lasoo akrinayaa sanadka asaga waa riwaayat shaaficiyi can maalikin can axmed maxaa la dhihi sanadka noocaas oo kale ah? musalsalun بالفقهاء مسلسل بالفقهاء وصفgaas u yeeشhay waa ناadr in rg saas oo kale isku xigaan nاadr wey hadduu noqdo مسلسل xagga rijaashii iyo xفaada iyaduna sidoo kale rag xفaada ayaa isku xiriira oo iska warinaya مسلسل بالxفاad badi ama whe xagga نiسbadii niman srd idil ba waxaa yihi hada السند kulhu dimishqiyuun dhammaantood waa reer dimishqi ama dhammaantood maartay masriyiin weeyaan ama dhamaan waa shaamiyiin ayaa la yidhi jim almusalsalu bisifaati riwaaya waxaan ka soo baxnay almusalsal bisifaati araawi sifaat raawina waxay uqaybsantay ya ama ruwat aruwaat labay uqaybsantay maxay uqaybsantay axwaal iyo sifaat axwaashi waxay uqaybsantay alqawliya alficiya alqawliya walficiya macan sifaadan waxay uqaybsantay qawliya iyo ficiya keliya waxaad u gudubtaa qaybtii saddexaad marka almusalsal weeyaan midku saraaraa bisifaati riwaaya hadda riwaayadii wey werinta la werinaya xadiidka laga hadlay hadda riwaayadu macnadu maaha matnige waa werinta qaabka sanadka loo werinayo qaabka sanadka waa soo maray siyaq ada siyaq la yirahda jirta siyaq ada qaabka loo werinayo ya hadda loola jeedaa waxaa kale soo gelaysa nacam kuwan kale uu soo wado makaankii iyo zamaankii waxaasu ka hadlay hadda almusalsl bsifaat riwaaya wa sifaat riwaaya ima an tatacalaq inay ku tacaluqdo bisiyaq اladaai siyaqdii la dhihi jira siyaq ada waxaan soo maray duruq taxamul iyo siyaq ada samictu xadathanii akhbaranii ambani waxaas waa siyaq ada la yihahdaa marka waxay ku tacaluqdaa maanta musalsalka siyaq ada o bizamn riwaaya riwaayadan zamankii la wariyey mesh zamanki la wariyey xiligii o mase makaaniha makaani riwaaya riwaayada meesha lagu wariyey ko almusalsal ba soo qabso xadiidka masanadkiisa ama maarata isku xiriiro ama isku raaraacay bisiyaqi ada mithlu xadiid musalsalin xadiid uu isku raaraacay ama isku maaratay isku mid ka noqday biqowli kuli mid kasta qowlkiis oo min ruwaatihi ruwaadda kamida xadiidkaas samictu uu yidhi aw akhbaranaa ay dhaheen sanadkii dhannaa samictu fulan samictu fulan ama abarana fulan abarana fulan ama xadathanii dhamaan siiqat taxdiid buu noqday ama siiqat simac buu noqday ama siiqat ikhbaar buu noqday ama siiqatu cancanuu noqday waxaadihi waa musalsal ma badna sanadka waxaad arkaysa xadathanii fulan qaala akhbaranii fulan can fulan wixii lasu dardarayo oo siiqadii simaacii iyo taxdiidkii iyo ikhbaarkii iyo cancanadii ay ku wada jirtay sanadka arki laakin xadathanii ay ku wada dhamaato ama cancana ay ku wada dhamaato waa nooc oo maxaa weeyaan latiifa wey waa ladaaif isnaad baa la dhahaa musalsal buuna ka siiya ayib almusalsalu midka labaad waxaa weeye bizamani riwaaya riwaayada zamankeedii kalxadiidi lmusalsali xadiidkii la israaraaciyey biriwaayati werintiisa yowma alciid maalin ciida la weriyey maalinta ciiddaa la weriyey yarwi hada ayuu ka werinaya ama kan kale kasi weri sas kasi saddex almusalsalu weeye bimakaani riwaaya riwaayada makaankeedii maanta musalsalku galay kalxadiiثi اlmusalsali biijaabati اducaa'i in ducada la ajiibi fi lmultazami meesha multazam la yihahdo in ducada lagu ajiibo xadiidka asagaa ragga iga warinayo o dhan saasay ku wariyeen ijaabat dacwa adducaa fi lmultazim multazamka waxaa weye waa makaan wuxuu ku yaalaa bayna alxajari اlaswadi wa baab اlkacba bayna xajari اlaswadi wa baabi اlkacbati yuu udhexeeya waa meel yar meel yar oo kacbada marka xajar aswadka dhaafto albaabka kacbadan adgaan inta udhexaysa wey waxaa multazim loogu magacaabay dadka dawaafiinta ee dawaafaya yaa yaltazimuuna calayhi yadacuuna jibaahahum wasuduurahum waaydiihim wacawaari waxaasdhigayaan wejigi intay saa u saaraan oy gacmahana saaraan oo shafkana ku dhajiyaan yo halkaasaa nab laiskugu siini markaasaa ilahay la baryi halkaa iyada adoo sidaa haddaad ilahay barido dacwadooda waa la ajibaya ah, meelaha ducada lagu ajibay kamidta cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullahi bn camr bn caas iyo xadiid ay werinayaan ayaa kusoo aroortay nacam meesha hadda xujayda de ama dadka dawaafaya kacbadu kacbadii meel kasta oo kamida way isku dhejinayaan meel walbaba meel walba waa ka laalaadaan maradeeday bay ku dhegan yihiin xataa kacbada iska dhaafee maqaam ibraahim halkaa iska yaalo muraayad la geliyey oo birana lagaga xiday dadkii yaa maanta oo laisku marmarinaya o dhejinaya o laismarinaya o laisku dhejinaya waxba kama jiro ah, itaqiduu maqaam ibrahim musala waa lagu ag un lakin in la taabto iskuma masaxo wejiga la saarto waxba kama jiro kacbada inteeda kalena waa sidoo kale meelihii mashruuc ahaay oo labada tir ee rugneyn iyo maaniyeenka la salaamayo iyo xajarul asadka la dhunkanayo iyo multazimkaas meelaha mooyeene nacam kalxadiid musalsal biijaabati ducaai ducada in la ajiye fi multazim meesha multazim lera afdaluhu musalsalka midka ugu fadli badan wa afdaluhu musalsal midka ugu fadli badan ma iyo ladi waa midka dala tusiya cala itisaali xiriir fi samaaci maqal uu ku xiriirsan yahay xadiidku wa cadami tadliisi tadliis la-aan musalsalka midka tusaaya raawi walbaba inuu sheekhiisii ka maqlay wax tadliis ah una ku jirin midkaasaa ugu fiican liannahu qaradkii looga jeeday sanadka yuu xaqiijiyey qarad lisnaadi waxa wey alitisaalu wa cadam linqidac bu ahaa xiriir iyo inuu sanad waba ka dhicin tiibuu marka musalsalka kuu cadaynayo itisaalka kaasaa ugu fiican min fawaa'idihi musalsalka fawaa'idiisa maxaa kamid ah wa min fawaa'idihi waxaa kamida ijtimaaluhu xadiidka musalsalka la yiraahdo wuxuu kulmistay calى ziyaadati dabdi xifdin zaa'ida min aruwaati ruwaada xaggeeda ka ahaatay raawiga matniga keliya muuna xifdinin ee wuxuu xifdiyey xataa xaaladii lagu sugnaa ayuu xifdiyey haddii gar uu sheekhu garhka maalintaa qabsaday hadduu sheekha maalintaa muusooday hadduu sheekhu maalintaa taagnaa hadduu sheekhu maalintaa uu ardayga madaxa gacanta ka saaray xaaladihii xataa uu ku saabsanaa buu xifdiyey marka famaa baaluka bimatni اxadiiث aladi huwa qaradu اxadiiث qaradkii matnigi maxaad u malaynaysaa marka waxay tusaysaa xadiidka musalsalka faa'iidada laga qaadan raawi inuu yahay daabit labdigiisa uu dhamaystiran yahay xataa wuxuu soo xifdiyey waxaan maratay matnigaba kamid ahayn oo umuurihii xiriirka lalahaa kalaa yuu soo xifdiyeyba marka marka wuxuu leeyahay faaidadii wataa halkaasaad ka garatay ijtimaaluhu musalsalku wuxuu kulmistay oo faa'iidadiisa tusi calaa ziyaadati dabti xifdiga raawiga ziyaadadeeda ziyaadatu dabdi labdiga ziyaadadiisa min aruwaati ka ahaaday hal yushtaradu wujuudu tasalsuli tasalsul in la helo ma loo shardiyaa fi jamicilisna sanadka dhammaantiis oo sanadkao idilba in silsiladii eh, mxuha tasalsulkii uku socdo eh, xadathani wahuwa qaim xadathani wahuwa qaim xadathani wahuwa qaim oo bacdan xadathani tabasama tabasama ilaa sanadka ka dhamaado ma shardi ba maya buu kuleeyahy wuxuu leeyahy laa yushtaradu dalika arrinkaa lama shardiyo faqad yanqadicu tasalsulu tasalsulkii iyo sifada xiriirka inuu go-aal arkaa fii wasatihi wasad lisnaadi aw aakhirihi meesha u dambaysa ku go laakin yaquuluuna waxay dhahayaan culummada iyo ruwaaddu fi hadihi alxaala xaaladda inqidaaca markii ay ka hadlayaan hada alxadiid musalsalun ilaa fulaan saas dhahayaan meeshuu ku go ayay sheegi ilaa hebel laga gaaro intaanu sifadan tasalsulkaa la socotay laakiin hadduu dhammaantii uu israacsan yahay musalsalun bikada biqabdi lixya ayay dhahayaan saasay dhahayaan ayib lamarka toddobaad uu ka hadlay waxa wey laa irtibaata xidhiidh iyo calaaqo kama dhaxayso bayna tasalsuli tasalsulka xadiidka inuu musalsal laga helo iyo wasixati saxadiisa xidhiidh kama dhexeeyo macnaha ma keeni karto xadiid kasta oo musalsala inuu saxiixiya oo ma aha marka ciliya maclum shardiga mashruud oo maaha yani lama dhigi karo xadiidka maadaama musalsal yahay waa xadiid saxiixa ma dhigi karti talaasum kama dhexeeyo isagoo xadiidku saxiix yahay haddii tasalsulkiina laga helo yaa wuxuu faa'iideeyaa ziyaaratu dabdi buu faa'iideeyaa laakiin haddii aan labdigii iyo xifdigii aan marka horeba raagin ba laga helin tasalsul ku jira sanadka waxba uma tarayso laa irtibaata xiriir kama dhexeeyo bayna tasalsuli tasalsulki wa sixati sixada faqalamaa yaslamu waxaaba yar inuu nabad galo qalamaa waxaa yar yaslamu inuu nabad galo almusalsalu xadiidkan musalsalkaa ah, min khalalin duldulaal fi tasalsuli ku saabsan inuu ka nabadgalaaba yarba aw dacfin inuu ka nabadgalaa yar inta badan tasalsul maxaa yeele qofku waxbuu ka sheekeynaya kii kale hadduu dhow sheekadii baa kasii sheekeyn waxbuu ka tegi waxbuu ka tegi hadda adii loo yani qisadii ka dhacday meesha ayada ee banaanka ka sheekee qofa ka sheekee ooga sheekeyso kii aad u sheekeysay waxbuu ka tegi kii kale waxbuu ka tegi marka udambaysa laga yaaba in yar oo laga yaaba xataa in la khalday inay soo gaadho dadki ayaa dhici karta marka wuxuu le faqalamaa yaslumu lmusalsal inuu ka nabadgalaa yar min khalalin khalal iyo duldeel fi tasalsuli tasalsulka laftiis aw dacfin inuu ka nabadgalaa yar wain kaana aslulxadiidi xadiidka asalkiisa haba ahaado saxiixan saxiix ba ahaado min gayri dariiqi tasalsuli dariiqa tasalsulka dariiqaan ahayn oon tasalsul ku jirin saxiixba ha ku noqdee kan tasalsulkaa inta badan khalal kama nabadgalo ama dacfi baba ku dhacaba asharu lmusanafaati fiihi musanafaadka laga alifay fiihi musalsalka waxa ugu mashhuursan waa kow almusalsalaat lkubraa lisuyuuti waqad ishtamalad waxay shamlisay musalsalaadkaasi iyo kitaabkaasi iyo tasniifkaasi calaa khamsin wa thamaaniina xadiidan iyo shan xadiid oo musalsal uu soo aruuriyey oo ama sifadii ama xaaladii ama qowl ama ficil ba almanaahil salsala fi laxaadiidi lmusalsala limaxamed cabdilbaaqi alayuubi waqad ishtamalad calaa miyatain wa cashar xadiidan laba boqol iyo labiiyo toban xadiid oo musalsala ah, bianwaacihi ayuu soo aruuriyey isagana riwaayat lakaabiri can rasaakir waxay kamid tahay ladaaif lisnaad bay kamid tahay waxyaalaha latiifada ee qofka uu ku baraarugi ee mustacdabkaa ee inta badan aan la helin naadirka ah ayaa in lagu baraarugana ay tahay alakaabir dadkii waaweynaa bay canil asaakiri dadka yaraa ka warinaya tacriifu luqatan alakaabir waxaa weye jamcu akbar akbar baa akaabir lagu jamciyey walasaakiruna jamcu asqar yaa asaakir lagu jamciyey walmacnaa waxaa weeye riwaayat lkibaari dadkii waaweynaa werintooda can isikaari dadkii yaryaraa ay ka wariyaan sida la yaqaano waxay ahayd asikaaru yarwuuna can ilkibaar baa aqlaba badan laakiin riwaayat alakaabir can asaakirkan waa laiifada lagu daray asiaar dadka yar caalida kaabani ka weliya wama laiifama waa shay caaliya waa aqlabkaaba saas aba caadi wey layaab ma leh laakin alla kaabiru yarwuna can asaakir ayaa xoogow ladiifa isdilaaxan waxaa weeye riwaayat shaksi qof inuu weriyaa la yidhaahdaa caman qof huwa isaguba duunahu ka hooseeya fi sini xagga da'da qof da'da xaggiisa ka hooseeyuu ka warinayaa waabaqati ama xagga dabaqaduu ka hooseeyaa aw amase fi lcilmi cilmigii iyo walxifdi xifdiguu ka hooseeya waana ka warinaya qof uu ka wen yahay ama maya isku dabaqaba aynan ahayn isku dabaqo aynan ahayn saxaabadu waa isku dabaqo taabiciintu waa isku dabaqo taabicigiibaa daabaqadii hoose ahaa yaa saxaabigii inuu ka wariya la rabay baa saxaabigiibaa ka warinaya maanta marka qof ka hooseya dabaqadii saxaabigii waa taabici ka warinaya ama xagga cilmigii iyo xifdigii qofkii cilmiga badnaa xifdiga badnaaba miduu ka cilmi badan ka xifd badanya buu ka warinayaa alimaam albukhaari raximah llah waxaa laga wariyey inuu yidhi qofku cilmiga ma gaadho martabadiisa sare ilaa uu wax ka weriyo qofka ka koreeya fi sini walcilmi walxifdi oo ka koreeya iyo qofka ka hooseeya iyo midka ay aqraanta yihiin ee isku martabada ay yihiin ilaa intaba wax ka weriyo martabat lcilmi alcaaliya ma gaaro waxayna soo jeedaa masale muhim ah min masalat alakhlaaq walaadaab eh, aljamiila aadaabta wanaagsan ee quruxda badan ee laisku beriyo oo kamid a ah, masalat tawaaduc waxay faa'idaysaa masalatu atawaduc tawaaducuna hade waxaa lagu helaa taraafuc baa lagu helaa darajo sara lagu helaa marka e, marki laga hadlaayo e, daar laakhira yaa iskale tilka daar laakhira najcaluha liladina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada kuwa ayaga mutawaadiciinta wey marka qofki inuu ka wariyo can man huwa dunahu fi sini qof ka hooseeya xagga daada ama xagga طabaqada ama xagga cilmiga xifdiga ya waxaa la dhaha riwaayat lakaabiri waa dadkii waaweynaa oo werinaya can asaaqir dadki yaraa sharxu tacriifi ay an yarwiya raawi waa inuu raawi weriyo can shaksin shaksi huwa asfaru minhu ka yarsan xagga daada ka yar wadnaa ka hooseeya dabaqatan xagga dabaqada isku qarnima ma aha saxaabiya taabici oo kale wey waduruwu dhhooseyntu fi dabaqati dabaqada xaggeeda lagu hooseeyo lagu kala hooseeyo mithaalkeedu ka riwaayati saxaaba saxaabada werintooda can taabiciin ay ka wariyeen wey ilan taabici iyo saxaabi saxaabi baa weyn saxaabi baa maalan yaa yaa sareeya xagga martabada iyo darajada wanaxwi dalik oo yarwi wuxuu ka warinaya camanhu aqalu minhu qof ka hooseeyo ka yar cilman agga cilmi wa xifdan isku dabaqaba aadaano lakin waa ka cilmi yar yahay qofka cilmi yar ka xifdi yar buu ka warinaya ka riwaayati caalimin xaafidin nin caalim oo xaafida ah wuxuu ka warin can sheikhin iska sheekh sheekh waa soo ogaan oo soo maray markaa soo maraynay maraatib ljarxi watacdiil tacdiilka maraatibtiisa ugu hooseysay maxaa kamid aha sheekh baa kamid aha soomeen kuwa ugu hooseysu kamid aha sheekh waa ka hadde haddana ana waa fiican tahayba qofka lagu dhaha ayib ka riwaayati caalimin xaafidin caalim xaafida wuxuu ka warin can shaykhin marka waxaa weeyaan yarwi can man duunahu qof ka hooseeyuu ka warinayaa xagga xifdiga iyo cilmiga marka riwaayat akaabiri can asaaqi soo geli walow kaana dalika sheikhu haba ahaado kabiira mid weyn fi sini ha sheekha isaga ah ee laga warinayo sinigana ha ku weynaadee oo hadduu sheekhu da ahaan uu kaa wen yahay laakiin cilmi iyo xifdi aad ka badan tahay adiga cilmiga xifdiga leh yaa akbar minuu ka weyn soo maarti walow kaana dalika sheekhu kabiira fi sini hada wayanbaqii waxaa haboon atanabuhu in lagu baraarugo ilaa ana alkibara weynaantu fi sini xagga daada aw ilqidam ama horeynta fi abaqati lagu kala horeeyo waxdahu keligiis ay biduuni musaawaad ayadoon lagala fiirin in lagu siman yahay fi lcilmi xagga cilmiga caman yarwi canhu qofka uu ka warinayo inuu cilmiga la siman yahay isagoon la fiirinin da'da iyo qidamka xagga dabaqada lagu kala horeeyey laa yakfi kuma filla lian yusama in lagu magacaabo riwaayat alakaabiri can ilasaaqir in lagu magacaabo kuma filla yani qidamka iyo horeynta iyo weynida xagga daada kuma fille waa in xagga cilmigana la fiiriyo lanna waxaad arkaysaa qofki inuu cilmigii eh, qofkii inuu daadii weyn yahay laakiin kii ka cilmi badnaabaa akbar noqon oo riwaayat akaabir soo geli laa yakfi kuma fil laa yusama in lagu magacaabo riwaayata akaabirin can asaakira walamhilatu taaliya amhiladan iyo miaaladan soo socota tuwadixu dalika arrinkaasi ku cadaynaysa aqsaamuhu riwaayatulakaabir dadkii waaweynaa oo cansaakiri weynaantaas ama waa mid xisi ah ama mid macnawi wey xagga xisiga waa daadii iyo sanadkii iyo tabaqadii xagga macnawiguna waa cilmigii iyo xifdigii aqsaamuhu wa amhilatuha qaybaha iyo mithaalada yumkinu waxaa suuragala an nuqasima inaan uqaybino riwaayat alakaabir dadka akaabirta waaweyn oo ka warinaya can ashaakiri masalada ayada dadka yar ka warinayo ilaa alaa aqsaam saddex qaybood uqaybin karaa wahiy saddexda qaybood waxaa weye ko an yakuuna araawiyu raawi waa inuu ahaado akbara sinan raawigii wax ardayga ahaa ayaa wuxuu yahay akbara mid ka weyn sinan xagga da-da waa aqdamo ka horeeya dabaqatan xagga dabaqada min almarwiyi canhu midku ka warinayay buu ka weyn yahay kana dabaqa horeeyey ey bayna qowseyn fiiri kuma filuu kuleeyahay ey maca alcilmi cilmi iyo walxifdi xifdina ay la socota ayda maca alcilmi walxifdi ba an yakuuna araawi raawi waa inuu ahaado akbaro mid ka weyn qadran xagga qadarka laa sinan se maya raawigu sheekiisa ah, midka wax warinaya ah, yakuna raawi raawiga wuxuu yahay akbar qadar ah, ka qadar koreeyaa ardaygii cafwan eh, sheekhi sheekhi laa sinan xagga dada maya min almarwiyi canhu midku ka warinayo midka wax warinaya ardaygaa midku wax ka warinaayo asagaa ka weyn qadaran buu ka weyn yahay sini iyo da lagama hadlayo dada waxaa laga yaaba inuu kaa weyn yahay ninkaad ka warinayso laakiin qadar ahaan baad ka weyn tahay oad ka saraysaa riwaayat asaaqiri riwaayat alakaabiri can ilasaaqiri bay noqon soo maarti wixii dada sheekhaadi uu kaa weyay sida caadada ahaan jirtay badneed ayaa maadaama ka cilmi badan badantah ood ka xifdin badan tahay maanta adigii baad waxaad noqonaysaa akbar oo riwaayat lakaabir adigoo ah iyaad iyoad canilasaakiri ka warinaysaa midkii kaa hooseeye kaa yaraa xagga xifdiga iyo xagga cilmigu kaaga yaryahay walow siniga iyo dada baa kaa weynaade ka xaafidin caalimin mithaal waa kanba wuxuu yihi xaafidin xaafid caalimin caalima oo can shaykhin sheekh ka warinaya sheekhaasna xagga dada waase kabiirin hayri xaafidin xagga daada waa kaa weyn yahay kabiir wey laakiin kayri xaafid maaha marka sheekaadi daahaan baa kaa weynaade haddaa adiga raawiga aad xaafid caalima tahay adiga waxaad noqonaysaa riwaayat lakaabir baad noqon can ilasaakiri sheekhi daada kaa weynaa waa asaakir lagu tilmaamay xagga xifdigii iyo cilmigiibuu asaakir ku noqday mithlu riwaayatu maalikin imaamu maalik raximah llah ayaa wuxuu ka warinaya can cabdillaahi bnu dinaar buu ka warinaya malik ibnu anas waa imaam xaafid ah cabdullahi bnu dinaarna waa sheikh marka da ahaan yaa weyn ya ya yaa weyn cabdullahi baa weyn cabdullahi baa weyn soo ma arsi marka mithlu riwaayati malikin can cabdillahi bni dinaar xaggi da haddii la fiiriyo iyo sini malik sheekhiisa cabdullaahi ee uu ka warinayo waa ka wen yahay abdullah cabdullahi bni dinaar baa weyn laakiin cabdullaahi darajadii markii laiskugu imaado xifdigii iyo cilmigii wuxuu ka hooseeyaa maalik oo maalik baa caalim xaafida kana sheekh weeye marka meeshan oo kale riwayadan o kale waxaad dhihi riwaayat lakaabiri can ilasaakiri baad dhihi akaabir waa kee waa maalik oo xaggee ku wen yahay bilxifdi waalcilmi ama xagga siniga iyo da-da cabdullah binu dinaar baa da weyn jim nooca saddexaad waxaa weeye marka in da-da xaggeeda laga fiiriya way dhacdaa xagga xifdiga cilmiga laga fiiriya way dhacdaa wuxuu kale nooca saddexaad an yakuna raawi waa inuu noqdo akbara sinan raawi baa weyn sinan xagga da'da iyo waqadaran xagga qadarka min almarwiyi canhu buu ka weyah ay akbaru wa aclamu minhu a raawi waa wanta weyn haddii da la dhahaana ardaygiisa asaga ka weyn cafwan sheekhiisi asaga ka weyn haddii la dhaho cilmi iyo xifdigana asaga sheekhiisa ka weyn haddana labadaba mithlu riwaayat alburqani can alkhatiib ninka la yihah burqani iyo khatiib haddii la dhaho da burqaani baa weyn xifdi iyo cilmi haddii la dhahana burqaani baa cilmi iyo xifdi ku badan tan ayadana waa riwaayatulakabiri can ilasaakiri wey dhinac walbaba xisan wa macna waa laga sareeya saddexdaa nooc bay noqotaa in xagga siniga lagu kala weynaado iyo in xagga xifdiga lagu kala weynaado iyo in xifdiga iyo maaragtay eh, cilmiga labadaba maaragtay ardaygii eh, ardaygii uu ku weyn yahay ardaygii uu ku weyn yahay oo akaabir uu yahay ardaygiisii sheekhiisii uu ka warinayeyna asaakir uu noqdo waa riwaayat lakabiri can asaakir baa la dhihi min riwaayat lakabiri can asaakir waxaa kamida ah riwaayat saxaaba can taabiciin hadda waa iska caddaayadi saxaabi nabiga la zamantame alayh salaam iyo taabici ka dambeeyo qarniga labaada inay kala wen yihin xagga siniga dala way muuqataa ka riwaayat alcabaadila nimankii cabaadilada la dhihi jiray saxaabadii afartii cabaadila la jiray cabdullahi bnu cumar cabdullahi bnu camar cabdullahi bnu ah, cabaas cabdullahi bnu zubayr afartaa cabaadilada la yihahdo maaha saxaabada cabdullahi keligood in la dhaha maaha ee afartaa waa sikaaro saxaaba wey kuwo badanoo cabdullaahi ha jiro oo asdaqu asadiiq labar asadiiq labar baaba cabdullahi la dhahaaba sadiq labar waa kee sadiq lasqara sadiq lasqar waay waa sidiiqiinta kale de a ah, sidiiqiinta kale wey a ah, man yudic illah warasul fa ulaika maca aladina ancama allahu aleyh min anabiyin maxaa la yidhi wsidiq keliya male abubakr keliya ah. ma la sheegay waa sidiqiina lakin sidiqiinta ayaa aabo ah abubakr baa horeeya nacam nacam eh, riwaayatu marka cabdullahi ba la yihahda lakin ku hadda maanta abadile ma soo gelaya abadiladi abu musa ashcari abdullahi ba la yihahda abu musa ashcari abdullahi ibn qays way badan yihin lakin eh, muxuu ahaa waxaa hadda laga hadlaya abaadilada waa sikaaru saxaaba wa gayrihim ba waxay ka wariyeen can kacbulaxbaar ninkaa la yihah kacbulaxbaar ayay ku warinayaan ximyari buu ahaa israaili ah marka kacab binu matic baa la dhahaa kacab binu matic alximyari mukhadram qaarkood ku daraan mukhadramiinta ku daraan ba riwaayat taabiciyi can taabiciihi ayaduna riwaayat akaabir an asaaqi bay soo geli taabicigii saxaabiga arkay yaa waxa uu ka warinayaa taabicu taabici buu ka warinaya can taabiciihi ee taabici taabici baa loo jeedaa taabicigii baa taabicu taabici ka warin ka riwaayati yaxya bnu saciid alansari can malikin yaxya bnu saciid alansari waa taabici maaligna waa taabicu taabici soo maaragti marka taabicigii oo yaxyaa wuxuu ka wariyaa maalig oo taabicu taabicu ka warinaya waa riwaayat alakaabiri can ilasaakiri min fawaa'idihi riwaayat alakaabir cala saakir fawaa'ideeda in la barto maxaa ku jirta anlaa yutawahama inaan la malaynin ana almarwiya canhu midkan laga warinaayo mar walba afdalu inuu ka fadli badan yahay wa akbaru uu ka wen yahay min araawi canhu midka ka warinay almarwiyu canhu midka laga warinayo afdalu akbar min araawi canhu mid ka warinay ah. inu ka fadli badan yahay likownihi alaqlab waxaa tawahumka keeni karaa sidaasaa aqlaba sida haalibka waxay tahay in sheekha iyo ardaygu uu mar walba sheekhu wen yahay afdal yahay axfad yahay ayaa aqlaba marka haddii la arko cagsi la arko yaa lala yaabin way jirtaa iyaduna oo riwaayat alakaabiri can ilasaakiri baa la yidhahdaa anlaa yutawahama inaan loo malaynin baa in la barta u fiican tahay masaladan ana almarwiya canhu midka laga warinayo oo sheekha afdalu mar walba inuu fadli badan yahay wa akbaru ka weyn yahay xagadaada min araawi canhu midka warinayo ardaygiisa likownihi aqlab sida aqlabkaa sidaas oo sidaas adeer loo malayni marka malaha asagaa ma aha laysa calaa idlaaqihi laysa calaa idlaaqihi maahe cagsi ayadoo dhacda oo sheekii maaratay uu yar yahay ardaygiina uu weyn yahay ba anlaa yudana faaidada labaad wey inaan la malaynin ana fi sanadi sanadku inuu ku sugan yahay inqilaaban isdabamarin qalbi inuu ku jiro lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dareertay biriwaayat alashaakiri dadka yar inay weriyaan can ilakaabiri dadka waaweynaa markaad aragta marka riwaayat lakaabiri can ilashaakiri inaa dhihin waa lacagsiiyey hebel iyo hebel hebel baa weyn ninkii weynaaba arday laga dhigay ninkii yarana sheekh baa laga dhigay qalbi baa ku jira dib khalad baa mesha ku jira inaan loo malaynin way jirtaa iyaduna way dhacdaa ah, khalad ma noqoto asharulmusanafaat ma noqonayso inaad eh, yani maslada iyada marka way sax way ku imaataa ashharu lmusanafaati fiihi kutubta laga alife ugu mashhuursan kitaabu ma rawa eh, ma rawaahu alkibaaru can alashaaqir walaabau can alabna kitab la yihahdo lilxaafid abi yacquub isxaq bin ibrahim alwaraaq ayaa iska leh riwaayat laabaa'i can alashaaqir masladaada soo maray riwaayat lakaabir can alashaaqir bay ahayd cumuum marka iyadii qeyb kamiduu kusoo saaray waxaa kamida ah riwaayat lakaabiri can ilasaakiri waxaa kamid a ah riwaayat laabaai can ilabna aaba iyo ibni iyo ilmihiisa waaweyn yaa weyn aabaa weyn soo maha iska cadda aabaa weyn marka hadduu aabihii weynaa uu ilmihiisa wax ka wariyo maxay noqotay riwaayat lakaabiri can ilasaakiri bay noqotay tacriifu an yujada waa in la helo fi sanad xadii xadiika sanadkiisa abun aabaa la helay yarwi warinaya xadii xadii can ibnihi wiilkiisa ka warinaya mithaalu waaba la helayba xadiiun rawaahu cabaas ibn cabdilmualib cami rasuuli illaahi cabaas baa wuxuu wariyey can ibni wiilkiisa alfadl fadl ibnu cabaas ahaa oo midka lagu kunyeeyo akbar awlaadi weyaano cabaas abulfadli baa layihahdaa umlfadli islaantiisana libaaba umlfadl ah, maxa magaceedi soo libaaba ma ahen ya libaaba bint alxaarif bay ahen islaantii cabaas cabdullahi bin cabaas hooyadiis maymuna bint alxaarif iyo eh, umu bint alxaarif iyo way fara badnaayeene abulfadl baa la dhihi jiray marka cabaas islaantana waxaa la dhihi jiray umulfadl ya cabaas baa marka wuxuu ka warin wiilkiisii alfadl ahaa ana rasuula اlahi sal l slam jamaca inuu kulmiyey beyna salaateyn laba salaadood bilmusdelafati buu ku kulmiyey maqribkii ceshihii wey musdelifa xajka marka la imaado habeenka tobnaad maqribkii ceshihii baa jamcu taakhiir waxaa lagu tukadaa musdelifa xadiidkaasi waa riwaayat alcabaas can ibnihi اlfadl lanna fadl waa kii nabiga la socday alayh الsalaatu wasalaam min fawaa'idihi xadiidan riwaayat alaabaai can ilabnaa'i riwaayadaas in arrintaa la barto faa'iidada laga heli waxaa weeye anlaa yudana inaan loo malaynin ana fi sanadi sanadka inuu ku jiro inqilaaban isdabamarin iyo isdabagadis dabagadin aw khata khata inuuna ku jiro oo la dhin a ah, dabagadis baa ku jira wiilkii baa aabbihi baa wiilkiisa ka warin meehe waa khalad inaan loo malaynin way dhacdaa inuu aabbuhu wiilkiisa ka wariyo لأن الأصل waxaa تwahمka ee khaladka keeni أن الأصل aصلka wuxuu yahay أn yrwiya inuu weriya البnu inanku can abihi inuu ka weriya aصل ah w hada noocu nooca min الnوع اladي qabla noocii horeen soo maray buu lamid yahay oo waa kee riwaayaة اlakabiri anasakir marka wuxuu le whada nooc nooca maca الnوع اladي qabla noocii aan soo maray maciisa oo isku mid weeyaane ydulu wuxuu tusayaa calىa tawaaduc اculamaai buu tusi culimadu tawaaducooda marku uu akbarkii asqar wax ka wariyo inuu mutawaadic yahay oo kibir ku jirin oo isweyneyn ku jirin ayaad ka qaadanaysaa waana martabo weyn oo shariif oo qiimo badan wa akhdihim culimmadu inay qaadan jireen bay tusi alcilma cilmiga min ayi shaksin qof kasta oo kaana ahaada wa in kaana haba ahaado shaksigaasi duunahu mid ka hooseeya fi lqadri xagga qadarka iyo wasin xagga da-da waxaan xasuustaa in la dhihi jiray maxamed cali la dhihi jiray mashaaikhdii fiqiga aad raxmat ullahi aleyhi shafiq shaaficiya kitaabka tuxfaha la yirahda minhaajka sharxay buu masaa-ishiisa kor ka so akrin jiray sheekh macali alji raxmat ullahi aleyhi mat qalaf ku dhintay ayaa anagoo dhan noo akrinaayo furuucu fiqi shaaficiya tawshiixii iyo cumdihii iyo noo akrinayo dhegeysan jiray darsigu kutan jiray ku taxnaan jiray wuxuuna tuxfihii buuna soo qaadani sharxii minhaajka iyo masaa-ishiisa kor ka sheegi jiray naam asharu musanafaati fiihi musanafaadka la alifay fiihi fi riwaayati alaabaai can alabnaa'i kuwa ugu mashhuursan kitaaba riwaayat alaabaai can alabnaa'i baa kamida ah oo lilkhatiib albaqdaadi uu leeyahay ah, riwaayat alabnaa'i can alaabaa waa cagsi sida haalibka way dhacda tan iyado lakin iyadoo laftigeeda waa nukta wa waa latiifa nukta weeyaan oo de inuu ilmuhu aabihii ka wariya aad ooma badnaa way dhacdaa alasaakir can alakaabir way badan laakin alabnaa can alaabaai adi ma badna inuu aabuhu mar walbaba raawi noqdo wax weriyo ardaygan ardaygiisan wax ka wariya aan badnayn marka riwaayatlabnaa'i caruurtii la dhalay oo canil aabaa'i aabihii ka warinayo marka tan marka sida la fiiriy waxay noqon marka dhex laga fiiriy waxay noqonaysaa riwaayatul ashaakiri canil akaabiri bay horta kor ka tahay haddana hoos markii loo sii galo waxay noqotay asaakhirtaasi waa abnaa akaabirtuna waa aabaa tacriifuhu an yuujada waa in la helo fii sanadi lxadiidi xadiidka sanadkiisa ibnun inan ama wiil in la helo yarwi warinaya alxadiida xadiid an abihi ka warinaya faqad oo keliya aabihii buu ka warinaya o mase aabihii keliya ka warinay an fulan ibn cumar oo aabihi cumar ka warinayo o kale mathalan ibn cabaas oo cabaas ka warin can aabihi faqad o mase can abihi aabihiis buu ka warin can jaddi buu aabihiisna kasii warinaya can abihi can jaddi ahamuhu ahamiyadda iyo wanaagga uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo mudnaanta uu leeyahay ama midka ugu ahamsan midka ugu muhiimsan ahamuhu aham ahamu anwaac riwaayat alabnaa'i can alabaa riwaayada ayada riwayat alabnaa can alabaa midka ugu muhiimsan wa ahamu hada nooc noocan midka ugu muhiimsan maa lam yusama fiihi midkaan la sheegin wey alabu aabbaha midkuu yahay awiljadu awogu midkuu yahay midkaan la sheegin kaasaa ugu muhiimsan in cinaayo la siiyo liannahu yaxtaaju wuxuu u baahanaya raawigu ama shaksigu ilalbaxthi in la baaro or aabbahan waa kuma jadkase waa kee limacrifati ismihi magaciisa si loo barto marka nooca asagaa waa si gaar u muhim yahay hadduu ninka ardayga uu yidhaahdo fulanun can abi aabbahi baan ka wariyay fulan aha can jaddi awogi <coughs> <coughs> buu kasi wariyay fulan <coughs> magaciiba hadii la sheego wax weyn oo ahmiyadaba silaha waaba sheegan yahay laakiin midka u baahan in si gaara ah loo ogaado waxa wey hadduu raawi iska yihahdo fulan an abi an jaddi hadda an abihi can war aabaha waa kuma jadkusa waa kuma fulanki la sheeg lakin aabihi lama sheegin awoweyna lama sheegin midkaasaa muhima in la barto maxaa yeelay yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila in la baaro limacrifati ismi magaciisa la ogaado anwaacuhu riwaayat alabnaa'i can alaabaa'i anwaacda u qaybsan huwa noocaan waa laba nooc ko riwaayat raawi inuu raawi u wariyo can abihi aabihiis buu ka wariyey faxasb oo keliya biduuni riwaayati can ljadi isagoo awow waxba ka warinin wa huwa kahiir waa fara badan tahay inuu raawi aabihi mas ka wariyo waxba awogun sii dhexgelin mithaalu riwaayatu abulcushara can abihi abulcushara ninka la yihaahdo oo aabihi ka warinayo ah. yarwi can abihi usama binu malik buu leeyahy yaa ogu mashhuursan in lagu magacaabo waa isku hayaaye marka abulcusra can abihi aabihiis marka lama sheegin soo maarti marka waa nooca koobaad oo aabaha uu ardayga ka wariyo ba riwaayat raawi inuu raawi wariye weyaan an abi aabihiis can jaddihi uu kasii wariyo aw can abi aabihiis can jaddihi uu ka wariy fama fawga wax kasii korreeyey mithaaluhu riwaayatu camar bin shucayb can abihi can jaddihi o ka meeshan waxaa la sheegay camar bin shucayb bisa la sheegay aabihii la gelay waa shucayb jadkaasaa la isku hayaa waa kee lamiirkaa jadihi ayuu u noqon can ah, abiihi shucayb weeye can jadihi ma jadu shucayba ah, mise waa jadu camar ma jadu ladnaaba mise waa jadu laclaa tanaa lasku hayaa jadu adna awowa jadu adnaaba waa midka aabaha toos u dhalay aabaha dhalay wey aclaana waa kii kasii koreeyey awowa aabaha awowa awow aha wey naam ayib riwaaya marka sida saxdaana waxaa weeyaan eh, camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdillaahi ibnu camar ibnu caas asahmi horta waa sidaas camar ibnu shucayb shucaybkaasna ibnu muxamed wey muxamedkaasna waa ina cabdullahi ibnu camar binu caas wey jadkaa marka la sheegay waa cabdullahi ibnu camar binu caas waana jaddu man ya jaddu shucayb wey jaddu shucayb lannu shucayb waa ina muxamed awogiisna waa cabdullaahi marka awogiisna waa cabdullaahi laakiin haddii la yidhaahdo can jadida waxaa loo celinayaa camar baa loo celin haddii la yidhaahdo inqidaac baa sanadka galay soo maart oo can camar awogiis waa kee awogiis waa waa muxamed soo ma maxamedna saxaabi maaha maxamedna saxaabi maaha marka can jadii can rasuulillahi baa ku xigta halkaas marka wuxuu noqonaya mursal buu noqon haddii aan iraahno camar can jadii wuxuu wadaa jadahu laclaa cabdullaahi bn camar buu wada hadii la dhahno inqidac baa geli marka halkaasa marka xogow sida saxda marka waxaa weeyaan riwaayatu camar bin shucayb an abi can jaddi waa xasan qaar waa saxiix bay dheheen qaar waa xasan qaar way daciifiyeen wasadkaa fiican mhm. marka jadahudaas cabdullaahi bn camar ibnu caas weeyaan mhm min fawaa'idihi riwaayat alabnaa'i can alaabaa in la barto albaxthu waxaa ku jirta in la baaro limacrifati ismi alabi aabaha asaga horta magaciisa in la ogaado awiljaddi aba wawas can abihi hadii la yidhaha aabaha waa kee jaddi hadii lasha jadku waa kee ilaa goortii in la barto ubaahan ya ilaa goortiiba u bahanya in la baxhiyo lam yusarax aan la cadaynin bismi magaciisi ba baya waxaa kaloo ku jirta faa'idada labaad bayaanu lmuraadi min aljaddi awowa qofka uu yahay in la ogaado hal huwa jadd libni miya aw jadulabi miya soo maarti jadladna mise jadulacla labadaba ilan waa dhacdahay kaas ayadana laga hadla ashharu musanafaati fi riwayat labna can aabaa'ihim liabi eh, nashr cubaydullahi bn saciid alwaa'ili kitaabkaas waa laga alifay laba juz man rawaa can abihi can jadihi oo ibn abi khaythama uu leeyahay jim kitaab alwashi eh, alwashyu almuclim fi man rawaa can abihi can jadihi can nabiy sala la alay slm lilxaafid alcalay uu iska leeyahay naam almudabaju wa riwaayat اlaqraan ma wadnaa ma joojina bilahi towfiiq slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وsaxbi